qof hadduu noqonayo intaa maxaa dheer waa inuusan faasiq ahayn waa inuunasan sabir ahayn ilmaha laban mukallaf ba ahayn oo wuxuu dadka u hooseeda aan dembiba ka soo gaaraynin isnax laguma salayn karo fi sida raajixa ah. mas'aladan marka mas'alatu shahaada weeye mas'alatu riwaaya maaha laa cabdun wamra'atun addoon iyo qof haweena oo keli kelina laguma salayn karo kamaal baa la rabaa haweenka iyo addoonku ragga way la siman yihiin markii cadaalaturiwaaya la yidhaahdo akhbaar iyo qisaa la warinayaa laakiin shahaado iyo anaa arkay markay tahay isku miisaan maaha waxayna ka mid tahay mas'aladan masaa'ilka ay kala baxaan ashahaadatu wariwaaya riwaayana baabu musalax alxadiid weeye ashahaadana baabu lfiqhi waaye masaajidkaay ku kala baxaan bay ka tahay wa idaa haddaan soonno bicadlin hal qofoo caadilaan ku soonnay bishii shacbaan inooma dhammaystirmin nin baa inoo yimid oo bishii waan arkay buu yidhi miisaankaan saarnay oo qof warkiisa la qabsan karuu sharcan noqday waynu soonnay walam naraan hilaala bishii maanan arag bacda alaaiina soddon markaan soonnay kadib yaan bishii arki weynay ninka aragtidiisii kow markaa nidhi soddon baa inoo dhammaatay maanta soddon markaan soomanayn caawa bishii maba haynaba aftarnaa waynu iska afuri fil asaxi sida raajixa wain kaanat isamaau samadu haba noqoto musxiyatan mid bannaan oon daruur lahayn hadday daruur leedahay iskaba daayo daruurtaa qaliso dhihi karnaay xataa haddayna samadu daruur lahayn dee soddon baynu soonnay soddonna bishu kama badannabiguna ala slam waxaa ka sugan uu yidhi ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu soddon weeye marna wuxuu yidhi ashahru haakada wahaakada labada gacmood buu laabay toban iyo toban iyo toban waa soddon markii labaadna toban iyo toban iyo intaasuu yidhi mid buu ka laabay farta waxay noqotay sagaal iyo labaatan waxa ugu badan waa soddon soddonna soonnay ka badan waajibba naguma ahaba wain kaanat isamaau hadday doonto ha noqoto musxiyatan mid bannaan riwaayadka qaarkood baa waxay sheegeen xadiidka abi hurayre ee saxiixeynka ahaa sumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi baa waxay ku dareen fain humma calaykum bisha haddii laydinka qariyo fasumuu alaaiina yowman soddon maalmood sooma soddonkiina waynu soonnay kadib waxba looma baahna waydaa ru'ya haddii la arka bishii bibeladin magaala laga arkayo meel lazima xukmuhu xukumkiisa wuxuu ku waajibaa oo aragtidii la qaba ah, albalad alqariib beledka u dhow duuna albaciidi midka fogse kuma waajiba fi lasaxi sida raajixa asaxu lawjuhi asxaabta shaaficiyada fi lmadhabi ilaa waxaan u malayn toddoba wej bay leeyihiin oo midba si u arko qaybood bay isu khilaafeen kan ugu xooga badan khilaafkuna ma fududo ma sahlana waxaynu soo marray muqadimadii alasaxu hadduu ku yidhaahdo kuwa laftoodu aan sahlanayn baa ku hoos jiroon daliil fududayn dad yarna aanay qabin qowlka ugu xooga badan magaalooyinka fogfog waajibkuma aragtida inay raacaan laakiin magaalooyinka dhardhow ba ah wuxuu leeya haddaba aragti meel haddii laga arko inta u dhowna aragtidaasaa aragti u ah inta ka fogna aragtidaa aragti uma aha wlbaciidu kan fogi masaafatu lqasri waaye meel salaada lagu gaabiyo wa qiila waxaa la yidhi biikhtilaafi lmaaalici markay dhalashada bidihii iyo qoraxdu iskhilaafto waaye qultu waxaa idhi haadaa asaxu kan dambaa raaj xoog badan wallaahu aclam intaasu nawowi ku daray raxima allahu tacaala waxay yidhaahdeen baciidka qariibka waa la kala qaadi qisadii kurayb can ibni cabaas ka wariyey ee fii saxiixi muslim baa asal ah qisadaasina waxay tilmaamaysaa kurayb baa radia allahu an raximah allahu tacaala waxaa loo diray shaam waxaana laga diray aaggan qaar waxay yidhaahdeen madiina laga diray qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga diray ciraaq labada qaarka ciraaq leh waxay ku salaynayaan ibnu cabaas oo ciraaq u dambeeyey laakiin madiinu ka tegey bishii oo la arkay buu tegey markaasuu mucaawiya markuu u tegey ee uu soo dhammaystay bishii xaggay ugu bilatay isagoo safaray shaam ugu bilatay aragtida shaam baa horreysay wuu la soomay waa soo socdoo waa soo lugeey bishii oon dhammaanin buu yimid markuu yimid bu ibnu cabbaas baa la kulmay wuxuu yidhi bisha goormaad aragteen markaasuu wuxuu yidhi annagu habeenkii jimcada habaan aragnay markaasuu yidhi ma anaa arkay kuraybow ha ana arkay dad kaleba kaaga sheekayn maaye anigaa isha ku dhuftay oo dadku ma so ma soomeen ha way soomeen mucaawiyana wuu soomay buu ihi khaliife madax ka ahaa aagaas wuxuu ihi annagu sabtidii baan arag ibn cabaas haddaan ahay annagu sabti baan aragnay idinku jumca haddaad aragteen waa kala horeeyaan soo maa haddaad jumco xagga ka aragteen annagu sabti baanu aragnay waanan soonnay soonka annagaanu iska wadanaynaa markaasaa waxaa idhi bu ihi oo mucaawiyo oo madaxdii muslimiinta iyo aragtidii iyo soonkooda kuma kuguma filla miyaa oo inay maalin idin dhaaftood qadaysaan sow ma aha markaasuu wuxuu yihi maya saasuu nabiguna amray annaga sala allahu alayh alih wasalam hakadaa amaranaa rasuulu lahi sal slam annagu sidaasuu nabiguna faray cabaas xadiidkan nabigu markuu ereyguu yihi muunan sheegin riwaayadaas muslim laakiin riwaayaad kalu wuxuu yidhi nabigaa sidaana faray oo wuxuuna yidhi sumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragtida ku sooma aragtida ku afura saasuu nabiguna yihi sal alla alay wasalam haddaba amarka nabigu u amray kaasuu ahaa oo ibnu cabaas nabigu uu ka wariyey sala allahu alayh ali wasalam xadiidkaas waxay yidhaahdeen shaam iyo madiine ma wada soomin qolo walbana aragtideeda wayuu yidhi ibnu cabaas horta saasaanu u kala qaadnay meesha dhow iyo meesha fog mid labaadna way ku tacliiliyeen fuqahadeenna qaarkood oo waxay yidhaahdeen ma suuragal ahaba laba kala fog inay soonkii is-ogaadaan inay soonkii is-ogaadaan mashaqiya xaraj baa ku jira yidhaahdeen soonkii oo dhammaaday ama kadib ama dhexdiisuun baa la ogaan addoommaduna waxaynan ogaan karin oo xaraj iyo mashaqaa laguma takliifiyo waxay u baahdeen marka inay xadidaan dhawaanshihii iyo fogaanshihii maxaan ku kala saaraa meesha dhow iyo meesha fog laba wej buu sheegay mualifku raxima allahu tacaala laakiin kaa asaxaa marka laga soo tago labada weji uu sheegay waxaa weeye masaafatu lqasriga aynu ku xidhaynaa maxaa yeelay shariicadu axkaam badan bay ku xidhay wixii masaafatu lqasri gaara salaadii gaabinteeda ninkii musaafirkaa ah afurkiisa haweenkii masaafadooda oo meesha laleeyahay weligii haddii uu maqan yahay waa la gurin karaa waxoo dhanba waxaa nidhi masaafatu lqasri ha la yidhaahdo tanna soonkii daliil cad oo xadidaya ma hayno inta kala hadhaysa tanunbayba axkaamtu shariica masaafatu lqasri ku xidha axkaam kale kanu aynu dabada u gelino raafici sidaasay doorteen oy tarjiixiyeen madhabku inuu yahay wa qiila wej kaloo asxaabta qaar leeyihiin waxaa la yidhi biikhtilaafi lmaaalici markay dhalashadu kala fogaato maaalicdu waa qoraxda iyo dayaxa awqaadday dhalanayaan meelaha ay u kala duwan tahay waay meelahay qoraxdu usoo kala horbaxdo waktiguna usoo kala horgalo oo ikhtilaafuulmaaalic maxaad ula doonateen bay la yidhi waxay yidhaahdeen soonka salaad baa ugu dhow salaadana mataalicdaa saamayso dadku say qoraxdu ugu soo kala horbaxdo bay salaaddu ugu soo kala horgashaa qora usoo horbaxday buduurku usoo horgalaa casarkuna usoo horgalaa boorkuna usoo horgalaa bay yidhahdeen su dhicitaankeedii iyo bixitaanka qoraxdu u kala horeeyo baa salaadaha loo kala horeeyaa mar haddii salaadihii ikhtilaafu lmataalici uu saameeyey bishana wuu saameeyaa oo dadku say qoraxda u kala hordhacdo bay bisha u kala hor arkaan oo inta bari uu kaa jiro uu kaa hor arkay sida qaalibka ah ama asalku ay tahay waxana waa bil dhalanaysa waxaa la yidhi marka iyada lafteedii baa su-aalay ka timid sidee baan ku xadidaynaa ikhtilaafu lmaaalic inta qoraxda usoo kala horbaxday inteen ku xadidnaa waktiga salaada qaar baa toban daqiiqo kala horeeya qaar baa nus saac kala horeeya qaar baa hal saac kala horeeya intee baynu ka dhignaa qoraa waxay yidhaahdeen taajidini tibriizi iyo rag kale masaafatulqasri iyo nuskeed ka dhigno masaafatulqasrigu lix iyo toban farsakh bay ahayde afar iyo labaatan baan ka dhigaynaa bay yidhaahdeen oo lix iyo tobankii nus marka lagu daro sideeda afar iyo labaatan bay noqon afar iyo labaatan farsakh haddii la yidhaahdo afar iyo labaatan farsakh haddii la yidhaahdo lix iyo tobankii sagaashan bay ahayd afartan iyo shan ku dar boqol soddon iyo shan kiilo waay boqol iyo soddon iyo shan kiilo haddii la yidhaahdo maka iyo madiine wada soomi maayaan wey innagana magaalada aan degannahay gaarisamasana la soomi maysid waaye qolaa arrintaas la qaabdaraatayo waxay yidhahdeen maka iyo madiine isku matlac weeye markaasay waxay yidhaahdeen qaarkood matlaca markay saabeen badan malca maxaan ku xadaynaa qolaa waxay yidhahdeen waa khariiطada khariita siyaasiya aan ka dhigno oo waxay yidhaahdeen itixaaduliqliimi waiftiraaquhu wakhtilaafuhu iska hal isku hal maamul iyo laba meelood in laga kala maamulo aan dad kalaa maamulayay laba ka maamule khariidadaha dowladaha markaa waxay noqon magaalada jid kala maro laakiin ka kale geediisa kalaa la soomi madeera marka laga arko migoori hala soonta waayo laakiin bared xaawiyana la soomi labadii isu dhoweyd qariibkii iyo baciidkii xikmaddii baa meeshii ka baxaysa iyadana wad shaaficiyadu ay leeyihiin baa waxay yidhaahdeen magaalada laga arkay iyo inta gidaarkeeda aan ku ekayno wixii kale waxaan ku kala xadayna ma hayno saa darteed magaalada boorarhka lagaga baxo bay aragtidu ku egta tuulada ku xigta iyo kontaroolka wixii ka baxsani kuma jiro sababtoo ah xad intaa aan lahayn likulli beledin ru'yatuhu markaan dhacno dee beledkan aragtay waa intan magaalada gudaheeda awa qolaa waxay dhahan war maya war waxaad yeeshaan intaa midna ha qisadii shaamna si kale aan u xalinno muslimiintii meeshii laga arkay suuragal tahay in lala wada soomi karana ha laysla wada soomo waa waj wujuuda shaaficiyada ka mida qolaa halkaasay mareen intaasoo dhan waxaa sababay xaddii faasilka ahayd baan la hayni waayo daliil wuxuu ma laha markaynan masaafada kala qaadkuba daliil lahayn aarka fuqahadu tacliilka waxay u badan yihiin ikhtilaafu lmaaalica qaba alcusru walxaraj waxaa adag dee bishii in la ogaado waagaas telefoon ma jiro oo telefishan ma jiro inta kale bil ku dhawaad baa la soo socon adigu shan boqoloo kilomitr misaad soo socon lugtu maalintii imisay socotaa kontan lixdan kilomitr soomaa labaatameeyo beri soo socodhe de labaatan beri markay ka soo wareegto soonkiiba tag soomaa bishiiba dhammaatay waa gebagabo saa darteed likulli beladin ru'yatum intii isu dhaweeye maalin isku gaadhsiin kartaba ha la israaciyo aragtida fuqaadu saasay iyaga shaaficiyaduna waa iskhilaafeen hadee iskhilaafeen dalka daliilka iyaon karaa wada somaan waayo li ru'yihi cumuumka muslimiintu ku socday haraj iyo mashaqo hadday ahaan jirtayna hadda waa la gudbay idaa eh, eh, xukunkuna yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman dheh haddii xaraj iyo mashaqo dadka hayska nin walba aragtiisa ku sooma loo yidhi haduunkii maanta hal tuuluu noqday afarta daafood waxaa ka dhacaya daqiiqadaa la ysku ogaadaa xarajkii waa laga baxay muslimiinta halala soomo waidaa lam nuujib haddaanaan waajibin cala albaladi alaakhari magaalada kale haddaynu qaadanno labadan magaalo owjuhdaa faraha badan qolada tiri qoladan qoladan soonkoodu waajib kumaha aragtidooda bimacnaa wuxuu ishaarayaa wujuuhda badan ee madhabka haddaan dhahno aragti meeshan laga arkay ummadda kale way ku wada waajibi masaa'ilka soo socda mushkilad ma laha laakiin haddaan idhaha qolo walba keligeed ha soonto soo aragtidoodana iyagaa isku qaba dadku bisha ramadaan ha xidhxidhnaadaan oo yeena safrin lama dhihin waidaa lam nuujib haddaanaan waajibinin cala albaladi alaakhari magaalada kale oo fasaafara ilayhi uu u safro min beledi ru'yati magaaladii uu laga arkay intuu ka safra magaalo kale oo ka aragti duwanuu tago falasaxu sida raajixa annahu yuwaafiquhum wuu ku waafaqi fi sawmi soonka aakhiran marka ugu dambaysa dhammaadka soonka iyagu la ciidi waayo haddii aad waddankan ka safarto ood magaalo kala tagtood kala aragti duwanaydeen bisha aakhirkeeda iyagaad ku gowracan tahay qoladii hor aragtay haddaad ka safarto adiga bishii way kuu dhammaatay iyagana maalin baa u dhiman maalintaa miyaad afuri weeye jawaabtu wuxuu ku yidhi waa maya iyagaad la soomi beledkii hor arkay beleduru'ya wuxuu u jeedaa beledkii laga hor arkay sidii ninkiiba ku dhacday kurayb ahaa markuu yimid dadkanuu lasodadkanuu la ciiday xadiid baa wuxuu ahaa firukum yowma tafturuuna wa adxaakum yowma tudaxuuna udxiyadiinnu waa maalinkaad wada udxiyaysadaan wada ciidaan afurkiinnuna waa maalinkaad wada afurtaan dadkaa muslimiinta inuu khilaafo lama ogola qolaa waxay yidhaahdeen maya muqaabil asaxa isagu iska afuri laakiin wuu qarsan haddaad sodonkii dhammaystay iyana maalin u dhiman tahay imsaaq baad samayn ma soomanid laakiin ciidda iyagu baad la ciidi iyo maya hoos baad isaga afuri banaankana ula soo bixi maysid haddaad ula soo baxdana inta lagu qabtaa lagu garaaco lagu tacsiiri waayo dad wada sooman keliga inaad afuranaatoo soonkii waa dhammaaday yidhaahdo fawdi iyo khalkhal baad wadaa khalkhal iyo wareerin baad wadaa dadkiibaad khalkhal iyo waswaas iyo shaki gelinaysaa marka cad cun bay yidhaahdeen laakiin la dhuumo guriga hoosta ka soo xidho meel lagu arkaa ku samayn waman saafara ninkii ka soo safra min albaladi alaakhari magaaladii kale aragti dambaysay ilaa baladi ru'yati magaaladii aragti horreysay haddaad timaadana cayada macahum wuu la ciidi waqadaa yowman maalin muna qadayn qoladii idinka hor aragtay haddii aada u timaaddo qoladii jumcada aragtay baad u timid adoo sabti soomay dadkana jumcaday soo bilaabeen hortaa way ciideen marka waad la ciidi mar walba horta waad la ciidi waqadaa yowman maalin buu qadayn laakiin waa goorma haddaad siddeed iyo labaatan soontay waa qiila hataa haddaad sagaal iyo labaatan soontay haddii aad sideed iyo labaatan soontay oo iyaguna sagaal iyo labaatan intay soomeen ay ciideen dee bil sideed iyo labaatan iyo ma jirto ayib iyagu soddon hadday soomeen adiguna sagaal iyo labaatan aad soontayna ood maalinkii soddon aad la ciiday shaaficiyadu way iskhilaafeen qaarba waxay yidhaahdeen sagaal iyo labaatan mar haddaad aragtidaadii ku soontay maa calayka shay aragtidooda mar horeba qasab kuguma ahayne jamaca muslimiintu baad ilaalinaysay ma haddii bishii aragteedii sugnaatay meeshaa joogtana ka sugnaatay hadda xukmu haada albalad baad tahay shalayna xukmu daalika albalad baad ahayd lahaa xukmuhaa walahaa xukmuhaa sagaal iyo labaatanna soonta soddonna qasab maaha inqada laguguma leh qola waxay yidhahdaan wareedhe dadkan aad la afurtay taadii haddaad ku socoto waad soomi lahayde maalin baa ku dhaaftay weeye aragtidooda aad qaadatay maalin baa kaa horreeyey weeye yaqdi waa qadaa yowman daahirka lafdiguna waa sidaas ayib masale kalaa timid fuqahadu waad way isaga qiyaaseen laakiin hadday aad u taagan tahay cadda waman asbaxa ninkii waagu u baryo mucayidan isagoo ciidaystay halkanaad ku ciidaysatay fa saarad waxaa socotay safiinatuhu doontii uu saaraa ilaa baldatin magaalo baciidatin oo fog ahluhaa dadkeeduna siyaamun sooma yihiin magaalo laga soomayaha timid gaarigiibaad ma siisayoo magaalaha laga afurin baad tagtay diyaaradiii baad raacday oo magaalaha wadan laga soomayahaa tagtay maxaad samayn falasaxu sida raajixa annahu yumsikuhu afxiran baqiyata alyawmi maalinka inta ka laaban dadku way sooman yihiine khalkhal iyo tashwiish ha abuurin ha khalkhalinin dadka afka haysa maalintaa inta ka laaban hadda xasaa'ilka maanta gaadiidka isgaadhsiintu mas'aladan iyagu doon dheeraysa ay ka hadlayeen ma jirin gaadiid kale oo dheereeya oo isla maalintaaba ka gaadha meel kale ma jirin hadda laakiin maxaynu hellay gaadiid waf kula dhahayo gawaari iyo tareenna iyo diyaarada kaba wada dheeraynayaan hellay soo maa masaladan masaa'il badan oo xadiida baa lagu saleeyey masaa'ilka waxaa weeye waad afurtay hadda ciid buu ka hadlayaa waad afurtay diyaaraddii baad raacday markaad afurtay kadib dhinaca galbeed bay kula aadoo qoraxdii baad ka daba tagtay iyadoo soo jeedaad aragtay maxaad samayn waa masaladan tanoo kale waa masalo salaaddii subax baad tukatay galbeed baad u safartay diyaarad baad raacday habeenkii baad ka daba tagtay adoo dhexda sii socda bay mar labaad salaadii subax dhalatay waa isla tii soo tukatagow baa kaa daba dhalatay maxaad samayn salaadaadii waad soo tukatayoo mar labaad laguguma leh imsaaqan waxaa loo haysanayaa jawiga guud ilaalintiisa ee adigu maalintaa soonkeeda laguguma laha culimmada qaar ba arrintan yumsiku baqiyata alyowmi waa waajib daahirka hadalku waa kugu waajib maalinta inta dambe inaadan waxba cunin beledkan dambeed tagtay baana saamayn kugu yeeshay qolo fuqahada shaaficiyada munadiriintoodiia baa arrintaa ka biyadiiday imaamu alxaramayn fii nihaayat matlab iyo abu xaamid alghazaali fi lwasiit iyo kayrkood arrintaa waxay yidhaahdeen soonkii maalinna qayb ciidda inaad afurta waa waajib qaybtiisna ciidda qaybteedii kale imsaageeduna waa waajib hal maalin laba waajib in laisugu keena waay dha arrintaasnimayo arrin sahlaan ma qaybta hore waa ciid walfitru yo fii yowmi lciidi waajibun waadna dhahdeen halkii maalin qaybna waa waajib in la afuro qaybna waa waajib in la imsaago labadaa isma qaban kartay yidhaahdeen waana sidaas darteed buu ku yihi falasaxu muqaabilku kaaniga muqaabil asaxu yo waxay leeyihiin ninkani waajibkumaha imsaaga way fiican tahay laakiin khuruuja min alkhilaafi wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu faslun intaa waa soonka aragtidiisii iyo saamaynta yeelanayso anniyatu sharطu lisawmi anniyatu niyadu sharطun waxay shardi u tahay lisawmi soomka inuu kaa asaxo shuruudii sixadu halkan ka bilaabay nabiguna wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imriin maa nawa qof walba wuxuu niyadu leeyahay soom bilaa niyaa ma asaxo waa kow wayushtarau waxaa shardi ah, lifardihi soomka faradka ah atabyiitu habeenkii niyadu inay kugu barido ka sunnadaasa maya hadduu soomku soom faradoo waajiba yahay ama faradkaasi ramadaan ha noqdo ama qado ha noqdo ama kafaara ha noqdo soomka waajibka ah waxaa lagaa rabaa inaad habeennimo niyootay intaan waagu baryin xadiidkii xafsa wey radi allahu canha wa ardaaha ay lahayd man lam yujamic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah ninkaan waa beriga ka hor niyada go-aansanin inuu soomo soomkiisu uma jiro niyaduna maxalkeedu waa qalbiga biitifaaqi ahli اlcilmi ama maxaluhaa faqalbu naawi fii kulli qowlin caalimi bilaa munaawi wax khilaafayba ma jiro maxalkeedu qalbiga waaye waa inaad niyada ku hayso niyadu dayday uma baahna yaa jamaaca waad suxuuratay maxaad u suxuuratay inaad soontaad rabtaa niyo kale uma baahnaba dee ku talagal weeye niyadaada qalbigaaga inay ku jirto inaad soonto berri haddaad fiidkii seexato adoo rab ku talagashay berri inaad soonto oo waagu kaa baryo niyadii way ku jirtaa annawmu laa yubtilu niyata niyada ma jabiyo hurdadu ma jabiso inaad ku talagashan niyada waxaa looga jeedaa qof ku talagashan oo xasuusan berri inaad soonto inaad tahay intaa wey waxaa lagaa rabo waasaxiixu sida raajixa ah annahu laa yushtaratu shardi maaha annisfu laakhiru niska damboo min aleyli ka mid ah mar haddii la yubayid qabla alfajri haddii la yidhi habeenka gelinka dambe shari maaha xataa gelinka hore dhib ma leh wa laa yaduru dhibi maayo alaklu inuu cuno iyo waljimaacu reerkiisa inuu u tago ama isu tagaan bacdahaa niyada kadib soonka markaad niyooto kadib xataa haddaad seexato haddii aad wax cunto haddii aad xiriir gogoleed samayso niyadii berri aad niyootay waxba u dhimi mayso waraa soonkaan niyooday niyadii kadib baan wax buriyo sameeyey niyadu saa kuma burto wa annahu laa yajibu sida saxiixa waajib maaha atajdiidu niyada inaad cusboonaysiiso idaa naama hadduu seexdo uma tanabaha soo tooso haddaad seexatood soo toosto mar labaad niyadii ku celi looma baahna shardi maaha waajibna kuguma aha halkaa waxaad ka garatay mar hadday maanta dhammaatay gabalkuna dhacay qasadkaaga iyo niyadaaduna mar uu noqotay berri inaad soonto hal waxbaa burin kara inaad niyadii ka noqotood go-aansato inaadan soomin niyo niyaa burisa laakiin nawm iyo hurdana ma buriyo cunto iyo jimaacna ma buriyaan aakhiru leyl iyo awalu leylla isku mid waaye kadib wuxuu uhi wayasixu u asaxaa annaflu sunnihii biniyati niyo qabla zawaali zawaalka ka hor kadibna waa lamid fii qawlin wuxuu ihi niyadaas faradkya sunnadaa maalinnimaad niyoon kartaa hadduu waagu kuu beriyo barqadii inta ka horaysa waa daliila xadiid caaisha anha wardaa oo nabiga noo yimaado waa caysaan haddaan dhilaan ahaana jiray haddaan dhilaan mayana oo dhihi jiray hadda iska soomaya intay gaajo bilaa ugu dhici lahayd sown baan iska dulanaya si aan ajir uga helo masalada qabla azawaal axaadiidtaasaa ku cad wakadaa bacdahu fii qowlin sida raajix ah qowl imaamu shaafici laga wariyey oo laga xoog badan yahay ayaa sidaa qaba qowlka imaamu shaafici wuxuu ku sheegay fi lummi wuuna waa isaguna wax u daliishaday oo waxa uu daliishaday ahar صaxiixa oo laga wariyo xudayfata bn اlyamaan radi allahu canhu ardaahu isagu wuxuu leeyahay xudayfa bacda الzawaal badaa lahu an yasuuma qoraxda markay zuushay kadib kadib buu iska soomay buuri ibnu mascuudna wuxuu ka warinayaa inuu leeyahay axadukum bilkhiyaari inshaai maa lam yakul haddaadan weli wax cunin qabla zawaal iyo bacda zawaalkay dooni ha noqotee khiyaar baad leedahay haddaa rabtana waa adsoomi haddaa rabtana waa iska afuri kadib shaafici wuxuu yidhi qowlkaasuu rajaxay weliba qowlkaa la daciifiye fi lmadhab buu isagu rajaxay oo istidlaal iyo qofku markuu doonuu soomayaa markuu doonana waa afurayaa mutaطawic hadduu yahay buu dalaa iyo wax u keensaday kadib wuxuu yidhi wasaxiixu sida raajixa ishtiraau xusuuli shari sawmi shardigii soomku inuu asilaiinuu xasilo weeye min awali nahaari maalinta bilowgeeda markaad maalinta bartamaheeda niyoonaysa soon sunnaa ah, waa inaadan bilowgii maalinta laga soo bilaabo wax soon buriyo aadan samayn soonku imsaaq buu ah cuntiiyo cabitaan laga soomo sida inoo iman doonto waa inaadan cunin oodan cabbin oodan shahwiya jimaaciya la imanin oodan isma tajinin oodan waxyaabihii soonka burinayay ku tallaabsanin intii waagu beriyey markaasaad soo niyoon kartaa haddii aad ku tallaabsatay niyada dambe soon ma noqon kartoo maalinnimaad wax soon jebinaya samaysay wasaxiixu sida raajixa ishtiraau xusuuli shari sawmi soomka shardigiisi inuu xasilaa shari ah min awali nahaari maalinta bilowgeeda laga soo bilaabo hunaa masala ayib haddaan barqadiis niyoodo ama duhurkiiba cidda banaysay aan niyooday inaan maanta soomo ama casarkiibaabaan niyooday wax asoon jabiyana ma samaynin ajirkaygu goormuu bilaabanaya ma marka aan niyooday buu iga bilaaban likulli mriin maa nawaa baa la yidhi mise niyadaydu maadaama aan soo niyooday maalinta bilowgeeda iga soo bilaaban hawaabka iyo ajirka waxgee ka bilaaban wajhaani fi lmadhab laba wej baa jira asaxuhumaa min awali nahaari maalinta bilowgeeda hadniyada gadaalba aad kala timaadidee laakiin sawmkaagu horay buu ka soo bilowday qiyaasan cala asalaati daliil maxaa ah? haddii la yidhina alqiyaasu cala salaati baa nidi see looga qiyaastay imaamka oo rukuucsan haddii aad soo gaadho waad la rukuuci ragcadoo dhanna waa tirsan oo ajirkii waad leedahay yidhahdeen wactaduu bitilka ragcati waay ajirkeedii waad leedahay kadaalika soomku haddaad gadaal ka soo haleeshay dhexda intii horena waa tirsan oo soomkii waa kuu jira mar haddaan nidhi hawaabkiina waad wada yeelan qiyaasan dheh qiyaasan calaa man adraka alimaama raakican ragcaddoo dhan buu hawaabkeedii leeyahay fakadaalika ninkii bacd alyowmi soo haleela yoomkao dhanna waa u jira aan nidhi ajirkao dhan buu yeelanayaa wayajibu waxaa waajiba atacyiinu in la cayino fi lfardi faralkii haddii waxaad soomaysa niyada waxaad soomaysa uu waajib yahay inaad cayinto niyada geliso farad inaad soomaysa weeye macnaa inaad soomaysa inaad niyooto iyo inaad farad soomaysa inaad niyooto waxbay isdheeryihiin sooma hadduu soonkaagu waajib yahay waa inaad niyooto soon waajiba inaad soomayso niyaduna labada cibaado ee farad iyo sunaa ah hadday isu eg yihiin niyaa lagu kala saaraa soo lama dhihin niyadu maqsuudkeeduba cibaado caadana waa lagu kala saaraa cibaadaadka maraatibtoodu isshabahdana waa lagu iskala saaraa maqsuuduha tamyiizu lilcibaada mima yakunu shibhahaa fi lcaada kamaa tamyiizu bacdahaa min bacdi fii rutabin kalgusli wاtawadi hadday cibaadadu maraatib wujuub iyo sunno kala leedahay suna eg tahay niyaa lagu kala saaraa soomku isagoo sooma buu faradna noqon karaa sunana noqon karaa kaagan maxaa lagu garanayaa inuu faradki yahay niyadaad ku dari oo marka aad niyoonayso berri inaad soomaysa keliya ma aha berri inaad soom farada soomaysa waay intaa soom farada inaad soomaysa inaad niyooto waa shari abay yidhaahdeen wa kamaaluhu ay kamaalu tacyiini niyada la cayana kamaalkeedu fii ramadaana bisha ramadaan markii ay tahay an yanwiya waa inuu niyoodo sawma qadin beri soonkeeda can adaa'i fardi ramadaana ramadaan waajibkiisa uu gudanayo inuu niyoodo weeye haadihi sanata sanadan ah tacaala ilaahay dartiina u soomayo niya kaamila waa ikhlaassanaytaho lilaahi tacaala ay tahay waana inaad niyooto bishii ramadaan inaad niyooto ramadaan inay tahay qasab maaha waajib maaha sanadkan inay tahayna waajib maaha adaa inay tahayna waajib maaha lilaahi tacaala inaad dhahdana waajib maaha sababtoo ah haddii aad bisha ramadaan hadda joogno inaad soon waajiba soomayso aada niyooto ramadaan buuba iska noqonba adugu xataa haddaad wax kala niyooto haddaad qada niyooto iyo haddaad kafaaro niyootoba inqalaba ramadaana mubaasharatan ramadaan buu noqon ramadaan hadduu noqdayna midkan sanadku iska noqon ikhlaaskuna dee cibaadaadka o dhan baa lagaa rabaa lilaahi tacaala laakiin niyadii un mubaalagatan hala sii tamyiiziyo sanadka sanadaha ha laga saaro bisha bilaha ha laga saaro camalka lilaahi ligayrihi ha laga saaro saasay yidhahdeen weli wuxuu ku jiraa an yanwiya amaa maxaluhaa faqalbu naawi fii qowli kuli caalimin bilaa munaawi wax khilaafay ma jiro lafdiga in lagaga hadlana baabu salaad baa kusoo marnay qalbiga iyo carabku inay isxoogeeyaan baa sunnaa inuu nawowi yidhi taasaan kusoo marnay tii haddii laga soo qaato tanna sidoo kalaa sunna abay noqon laakiin daliil ma laha istixbaabkuna daliil buu u baahan yahay waxa la hubo waa qalbiga in lagu dhawaaqo ijmaacan waajib ma aha ma sunna mise waa bidca wajhaani fi lmadhab sida ay rajaxeen nawowiiyo waa sunno weeye sida adrac iyo rag lamida ay rajaxeenna bidco waayo aan daliil lahayn mutaqadimiintii hore ee shaaficiyaduna talafudka maba soo qaadaan kutubtooda wa fi ladaai inay addo tahay inaad niyooto iyo walfardiyati inay farad tahay inaad niyooto walidaafati ila llahi tacaala ilaahay in loo idaafeeyo inaad niyooto alkhilaafu lmadkuuru khilaafkii lasoo sheegay baa ku jira fi salaati salaada sidaasuu halkan igu leeyahay laakiin majmuuca sharxulmuhadab markuu kaga hadlayey sidaasoo kale kama dhigine tii salaadaa ka xoog badan buuyi sababtoo ah qofka qaangaadhkaa hadduu ramadaan soo niyoodo addaanun bayba noqotaa bishiina ay joogto wasaxiixu sida raajixa annahu laa yushtarau shardi maaha tacyiinu sanati sanadkana too tiraahdo haadihi sana shardi maaha walow nawaa hadduu niyoodo laylata alaaiina habeenka soddonaad oo min shacbaana shacbaan ka mid a ah. sawma kadin berri inuu niyoodo can ramadaana ramadaan in kaana minhu hadday ramadaan noqoto oo bishii la arko oo fa kaana minhu ay ka mid noqoto la arko bishii lam yaqac canhu ka gudi maayo oo niyadaa kuma filla niyadu shaki iyo taradud ma gasho niyada waxaa la rabaa wax go-an oo meel lagu dhameeyey oo qasad jaazimay u baahan tahay haddii aad tiraahdo caawa bishu waa soddon shacbaan in la arkana waa laga yaabaa ramadaan inaan la arkinna waa laga yaabaa marka berri wa soom baa niyoonayaa haddii la arko hadday ramadaan noqoto soom baa niyooday haddaad tiraahdo haddayna noqonna ma soomayo ma niyoonin niyadaa taradudka kuma asaxda buu yidhi sharciguna habeenkaa waa niyo soom inaad niyooto si cad baaba loo diidayba wuuna keeni doonaa masaladaas ilaa idaa ctaqada inuu rumaysan yahay kownahu maalinkaasi minhu min ramadaan inuu ka mid yahay biqowli man yahiqu bihi daduu ku kalsoon yahay baa u sheegay oo min cabdin adoona aw imra'atin haweena aw sibyaanin caruur yaryaroo rushadaaa dad iiiicana caruur yaryaroo iiciican oo kuwa xunxun ahayn wuxuu yidhi dadaan maragelin markhaatigoodana aan lagu soomi karin baa kuu sheegay marka waxaad ku qanacday bishii inay dhalatay miisaan sharci oo bishii ku sugnaatana ma aha qanaacadaadii iyo halabatu dannigaagii adoo ku salaynaya baad berri soon niya jaazimaa niyootayo berri waa soone waad soomi baa tiri haddaan wax buriye iman niyada way asix waayo ictiqaadkaaga halabatu danigu wuxuu ahaa beri inay tahay markaan ka soo tagno waxa aad ku salaysay khalabatu danigaaga ma lagu salayn karaa mise laguma salayn karo axkaamtu ijtihaadkiiyo khalabatu danni waaye xataa qofkan caadilkii arkay inuu qaldamay baa dhici karta laakiin inuu asiibay khalabatu danni wey mar hadday adiga ariiq kale khalabatu danigii aad ku gaadhay waxaad lamid tahay sidii qofkii jaazimkaah inuu arkayoo niyadaada jaazimada way asaxaysaa walow nawaa hadduu niyoodo laylata alaaiina habeenkii soddonaad oo min ramadaana ka sawma kadin buu niyooday berri inuu soomo in kaana min ramadaana hadduu yahay ajzaahu waa u gudi in kaana min ramadaan hadday noqoto farqiga udhexeeyaa lagu tusayaa habeenkii soddonka shacbaan niyadii hadday ramadaan noqoto lama ogolaa lagu yidhi habeenka soddonka ramadaan niyadii hadday ramadaan noqotona waa la ogol yahay waayo asalku tan ramadaan bay ka ahayd taana asalkeedu shacbaan bay ka ahayd waay asalku shacbaan haddaan la arag shacbaan baa lagu tirin lahaa maalin soonma noqoteen tanna haddii aan la arag see u soomanayn baynu u soomi lahayn niyadaana asalkeedii baa khilaafsan ramadaan inay noqoto tanna asalkeedii baa waafaqsan ramadaan inay noqoto fa huwa alfarqu kaasaa lagu kala qaaday walow ishtabaha hadday iskaga darmata bilihii bilihii baa isaga darmadoos garan waayey bishay tahay ama meel cidluu joogaa ama xabsiguuba ku jiraayo wuu xidhan yahay iyo waxyaabo lamida bilihii buu kala garan waayey tii ahayd iyo tii kale waxu sheegana ma hayo saama shahran buu soomayaa bilijtihaadi dadaal waxbuu xisaabayaa waxbuu qiimaynayaa waxbuu ku dadaalayaa bishii ay ramadaankii la noqoto buu ramadaan ka dhiganayaa oo soomayaa qiyaasan calaa awqaati salaati salaaddii iyo qibladaa looga qiyaasanayaa qibladaba haddaad garan weeye waad ijtihaadi jirtay waktiga salaada haddaad gara weydana waad ijtihaadi kadalika soomkii bishiisa haddaad gara weydo isna waad ijtihaadi oo bishii kula noqoteed u soomi kadib laba mid baad noqon inaad wax yaqiinsato inaad waxba kale yaqiinsan weydo oy weligeedba sida uu ku ahaato hadday weligeedba ijtibaahay ku jirto soonkii wuu kaa dhacay sidaasaa lagaaga aqbalay intaasunbaad awooday walaa yukalifu llaahu nafsan ilaa wasahaa haddii ay wax ogaato kadib saddex mid bay noqon inaad ogaato bishii soomba inaad waafaqday oo ijtihaadkaagii sax ahaa inaad ogaato inaad ka hor dhacday inaad ogaato inaad kadib dhacday saddexdaa mid bay noqotaa haddii aad waafaqday falaa kalaam ijtihaad sawaabkii waafaqay waayo soonkii way kaa gudday haddii aad ka hor dhacday iyo haddii aad kadib dhacday waa ijtihaaday rajab bay isula kaa ekaysay oo waad soontay xabsigii iyo duruuftii baad ka baxdayo waxaad ogaatay in bishaad soontay rajab ahayd ramadaanna aan weliba la gaadhin ama waad soontay oo shawaal baad ku beegantay kadib baa waxaad ogaatay waxaad ramadaan ahaan u soontay inay shawaal ahayd maxaad samayn si fiican u dhegaysta nin walo idinka kamida duruuftaasi way qabsan kartaa dadun bay qabsatay dadna way haysataa inta kalena ay qabsataa laga yaabaa naafo ka yaabsadoma dhihin fain waafaqa haddii uu ku beegmo maa bacda ramadaana waqti ramadaan ka dambeeya ajzaahu waa ka gudayaa haddii aad shawaal ku beegantay ramadaan oo ku dhaafay baa lagugu lahaa adiguna ramadaan inaad soontaad niyootay waqaca qadaa'an qaday kaga dhici waxa yaree niyadii baa meeshii adaa la dhihi lahaa qada la dhihi lahaa niyoodayna laa ba'sa xaaladda aad ku jirta bay cafisu tahay haddaad kadib ku beegantay qadaaan bay dhici wayna kaa gudaysaa wa huwa qadaa weeye cala alasaxi sida raajixa qolaa waxay dhaheen bal huwa adaaun adda wey intaasay saa karaankiisa ahayd falow naqasa hadduu isagu nuqsaamiyo sagaal iyo labaatan baad soontay wa kaana ramadaanuna taaman soddon buu ahaa dhammaystiran laazimahu waxaa ku waajibaya yowmunaa akhar maalinkii kaa dhinaa ijtihaadkaagii bishii aad ijtihaadee sagaal iyo labaatan bay noqotay ee shawaal markaad dib u ogaatayna ramadaan bay waxay ahayd way kaa waa dacday soddon baana la soomay maalin baa lagugu leeyahay sowma maalinkii baad soomi walow kalita hadduu qaldamo qofkii markaad ijtihaaday bitaqdiimi horumarin rajab baad soontay wa adraka ramadaan ramadaanna waad soo gaadhay oo bishii ramadaan oon la gaadhin baad ogaatay inaad qaldantay lazimahu sawmuhu inuu bishaa soomaa waajib ku ah oo anigu tii aan malahayga ku soomayna ajirkala allaha kaa siiyo kaama gudin haddii aad ogaato bishii inaad ka hor dhacday ood rajab ama shacbaan ama bilo ka horreeyey soontood ramadaankii mooday waxaan isweydiinaynaa goor baad ogaatay ma bishii ramadaan oo weli la gaadhin baad ogaatay mise bishii ramadaan markii la gaadhay tagtay baad ogaatay see geeli haddaad ogaatay bishii ramadaan oon la gaadhin ama aad ka gaadhi karta inaad soonto oy kuu soo gasho bishan waad soomi ilaahay sooma dhihin faman shahida minkum shahra bishaa qofkii jooga falyasum adna faman shahidaad ka mid tahay oo awey malahaygii malahaagii buu qaldanaa labaa isugu timid marka bishiood soomi kartood tadaarug samayn kartood joogto iyadoo malahaagii khata ahaa waalqaacidatu annahu laa cibrata bidanni lbayini khatahu mala inuu qaldan yahay ee caddaatay wax laguma salayn karo gaar ahaan haddii la tadaarugi karo taas wuxuu ujeedaa marka waxaad ogaatay iyadoo bishii weli wakti ka dhiman yahay waadu wareertayo bil kalunbaad bishii ramadaan mooday ood soontay kadib baad ogaatay bishii weli inay dhiman tahay fakaana kaman sallaa qabla اwaqti uma calima ana alwaqta lam yadkul waa ijtihaadayo maqribku inuu galay baad mooday allahu akbar baa tiri markaad ka baxda qoraxda weli dhicin baad aragtay salaad maqrib waa tukan markay soo gasha soo fakaana kadalika qofkii sooma bishii ka hor bishii oon la gaarinna ogaada inaan bishiisii inay bishii ka hor uu soomay wailaa wuxuu ogaaday bishii kadib rajab baad soomtay markaad shawaal iyo dilqicdo marayso baad ogaatay xilligaad soontay inay rajab iyo shacbaan ahayd ee ramadaanku u dambeeyey faljadiidu qowlka jadiidka wujuubu lqadaai qadaa waajibku awey ah waa wax cibaado waktigeedii ka hor dhacdayoo aan waktigeedii waafaqin sidaa darteed inaad qadaysa waa waajib cala alqowli اljadiidi danigaagiina waxaynu nidhi laa cibrata bidani اlbayini khataahu qaacidaan marn qowlka qadiimka imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay qada lagama rabo qiyaasan cala alxaj tan waxay dhaheen qiyaasan cala salaati jadiidka salaada qabla waqti haddaad tukato oy kuu cadaato qabla waqti inay ahayd waad soo celin bay dhaheen fi lmadhab kuwana waxay dhaheen may masaladan salaada ha raacinin soomka soomka xajka raaci dadkii xujayda idaa akhطau fawaqafuu carafata yowma athaamin maalinka sideedaad bay istaageen iyagoo moodaya kadib bay xaj maruu dhammaadee caddaatay saxa wuquufuhum bay dhaheen wa xajuhu kadaalika ninkana hadduu ka hor dhaco saxa siyaamuhu cala alqadiimna qadiimkuna xaj buu raaciyey waa qiyaastay jadiidkuna salaad buu raaciyey waa qiyaastay labadaa asal baa tajaadub kala jiidasho ku sameeyey walow nawat ilxaa'idu weli baabuniyaan ku jira ogow iyo saamayntii ka dhalatay walow nawat ilxaa'idu gabadha caado qabta hadday niyooto sawma kadin beri inay soomayso qabla nqiaaci damiha dhiigoon ka goyn dhiiggiina kama goyn caawiya habeen bay joogtaa dhiiggiina kama goyn waxayna niyootay niya jaazima ah beri inay soonto uma nqaaca leylan habeenni ka go-ay marka markay niyootay kadib buu caadadii ka go-day saxa waa soxa asaxayaa soobkeedaas in tama hadduu dhammaystirmo fi leyli habeenka akarulxaydi xaydka badankii wakadaa qadru caadati ama caadada qadarkeedii filasaxi sida raajixa hadday wax ku salaysin niyadeeda niyadeeda hadday wax lagu salayn karo oo sheegaya beri inuu soom ka asaxaya hadday ku salaysay niyadeeda way asaxaysa ee soomkeeda mil akaru lxaydkiibaaba ka dhammaanaya shan iyo tobankii beri baacawa muntasafuleil kaga eg ama qabla alfajri kaga eg oy og xilligaa kadibna soonku waa u bannaan yahay mar hadday sidaas tahay oo wax u xisaaban yahay oo xeelkii intii ugu badnaydba qabla alfajri ka dhammaanayo niyadana way ansaxaysaa way hubtaa berri soomi waxaa kaloo lamid oo ah halabatu danni ah hadday caado lahaan jirtay caadadeedii markay fiirisana caawa saq ka gu'i doonaa waagu wuxuu u beryi doonaa iyadoo daahir oo iyadoo uu ka go'ay caadadii ka dhammaatay taasay ku salaysay waa halabatu dannie sidaasay ku niyootay saxa sawmuhaa wailaa falaa haddayna caadadiina ka dhammaanin ama ayna caadadeedii garanayninba aarulxaydna ayna gaarin niyada maxay ku salaysay soom ma eh. laa shay laqi weeye niyadaas hadduu kaba go'o tajdiidu niya u baahan faslun soomkii waxyaabihii jabinayana waa kuwan sharطu sawmi soomka shardigiisa uu ku asaxayo alimsaaku in laga afkaabsado laga afhaysto weeye can اljimaaci wاlistiqaa'ati طacaamkii iyo sharaabkii markii laga soo tago can iljimaaci xiriirka gogoshiiya galmada xaraasheeda iyo xaaraanteedaba inaad dayso wey haddii arrintaa aada samayso soonkaagii waa burayaa uxila lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum soo lama dhihin haween habeenkii baa laydiin baneeyey maalintii waa inaadan ismatajinoodan mantag iska keenin lixadiidi abi hurayrata oo abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkii sunanku warinayeen ee uu nabigu lahaa qofki uu matagu soo dhaafo falaa qada'a calayhi waman istaqaa'a falyaqdi qofkii iska matajiya ha qadeeyo iska matajintu soonka way jebisaa marka labadaba waa sida wاصaxiixu sida raajixah annahu qofku low tayaqana hadduu hubo annahu lam yarjic inuusan noqon shay waxbana ilaa jawfihi calooshiisa baطala soonkiisu waa burayaa mar haddaad soonka iska iska matajiso soonkaagu wuu burayaa xataa hadduusan wax matagiya kugu noqonin wuxuu saa u leeyahay wej daciifoo fi lmadhab waxaa jiraa leh hadduu mataggii soo baxay mooye wax kugu noqday uusan jirin soonkaagii ma jabayo kaasuu meesha ka saarayaa iska matajintaa jebisa wax kugu noqon yahayo kuuma noqoninaaba hadaad cudurdaar leedood xanuunsan tahayna ma dambaabaysi laakiin soonkii waa jabay haddii kalena dembi baa kuu dheer walow alabahu lqayu matagu hadduu ku xoog badiyo waayo laa yukalifu اllaahu nafsan ilaa wuscahaa xadiidka abu hurayrana waa ku ahaa man daracahu اlqayu mata qofkuu soo dhaafo falaa qadaa calayh wax qadaa laguma leh waa man istaqaaa camdan kas qofkii isaga mantajiyana falyaqdi ha qadaya maalintaas xadiidkaasaaba labada xaalo kala qaaday oo daliilu ah kadib matagu waa wax caloosha laga soo saaray adugu haddaad kas uga soo saarto waa mantagaysaa waa waa furaysaa baa la yidhi waxyaabo shabaha kana fudud baa jira xaakadii xaakadu ama kor iyo maskaxda iyadu intay ka soo dhacdo hoosa u soo dhacdo ama adugu wakiiq intaad tidhaahdo ken axkaamaday xaakada waatan laakiin intaanan xaakada axkaamteeda kuu gelin laba mas'alo oo mxwar asaasio iyo masaail furuuc badaan ku wareegayaan aan wax kuu sheego oo qaarkood khilaaf ka taagan yahay cumuuman bayna ahli اcilmi iyo khusuusan bayna shaaficiya laftooda masalada koobaad waxa wax buriya ma wax kastoo la liqo calool iyo joorf galaa mise waa wixii waxtar iyo nafaqo iyo cunto lahoo calool iyo dheefshiiduhu uu shiidi karo wax ka dhigi karoo bedeli karo qowlaani liahli اlcilmi jamhuurtoo shaaficiyadu ka tahay waxay yidhaahdeen wax kastoo gala wey walidaalika la kala qaadi maayo waxani wax la cuna miyaa se waxaan la cunin wey wax nafaqale miyaa mise waxaan nafaqo lahayn wey wax yar miyaa mise wax badan waay kala qaadi yari iyo badni hal xaboo beriisa inaad liqdo iyo hal xaboo sinsin iyo qamadiya iyo inaad sacabka muggii liqdaay isku mid waay yar iyo badnaan ma kale leh laakiin hal xaboo beriisoo liqda maxay tartaa waxaa ma tarto annagu waxbay tartaa iyo ma tartaba nooma taalla meesha ma la liqay oo meesha ma gashay waay wax la cuniyo waxaan la cunin haddaad dhagax liqdo ama ciid liqdo ama lacag liqdo ama dahab iyo dayman aad qarinayso meesha inaad la dhaaftaad rabtay aad liqdo dalaq baad siisay ama kiniin baad liqday tii la isweydiinaye meel baa la marayaa lalahaa waxyaabaha aynan calooshu wax ka bedeli karin way waxaa loo jeedo dhagax isagoo sidiisii unbuu saxarada raacay sowma hadduu kaa soo baxaba tusbixii iyo kuushii baad liqday waxaasi wax la cuna jinsigooda ma aha waxyaala la cuno oo cunitaan loogu qasdana ma aha wax calooshu ay wareejisana ma aha cinda aljamhuuri laa farqa lama kala saaray walidaalika waxay ku dhahayaan walow ibtanaca xajaran aw dirhaman ama shilina lacag buu dalaq siiye batala sawmuhu culimmada qaar baa qaba laba midna mina booriyaan maa laa yu'kalu jinsuhu ma buriyo soonka qolaa qaba waayo cunto cabitaan baa la mamnuuco deli ku soo arooray laakiin waxaan cuntona maaha cabitaanna maaha dhagax la liqa iyo masaa'ilkaa maxay sababeen haddii tuubo afka lagaa geliyo oo calooshaada wax laga soo sawirayo oo haddana lagaa soo saaro soonkaagii ma jabay mise ma jabin cinda aljamhuuri liannahu waad dhiqday cinda qawmin laa sababtoo wax la cuna min jinsihi ma aha laakiin haddii subag iyo wax la marmariyo oo gudaha uu ku galo waxaa kaa burayaa waayo waxaa duuniyaadkaa waa wax la cunaa tacliilkaan fuqahada fataawada qaarkood ku arkaysaan halkaasay ka duulaysaan masale waa masaladaas ka madhab waxaan ku soconaynaa wax kasta oo gala waayo oo cayna sawaaun kaana kaiira aw qaliilan mimaa yukal jinsuhu aw laa yukal wax faria ah ma laha halkaa qaacidadaas bay xaakaduna soo gelaysaa aaka myaa la cunaa laakiin haddii la yidhi hal beriisa xaaka weynoo dalaq tiri maxaad u malayn masalada labaadna aan kuu sheego jawfkan waxgelaya waa kee qawlaani liahli اlcilmi humaa wajhaani fi اlmadhab jawfkani ma jawf awood leh oo wax shiido oo bedelaa mise wax kasta oo godan oo gudaha ka duleelo waayo alladii calayhi اmadhab wax kasta oo gudaha ka duleela duleelkaa gudaha wixii u dhaco waayo calooshu gudahay ka duleeshaa saablayda iyo faadhuhuna gudahay u duleelaan hoos iyo markaa tiraahda maaanada carabiga la yidhaahdo ama ubucdi iyo gumeelkana hoostuu ka duleelaa madaxuna qoloftan marka la dhaafo guduhu ka duleelaa waxoo dhan waa wada jawf wixii madaxa lafta dhaafee hoosu gala iyo wixii ibtiya dabada dhaafee kaadihaysta iyo dhulkan gala iyo wixii feedhahan dhaafa oo gudaha u gala iyo wixii caloosha dhaafa oo gudaha u gala intaba jawf waxaa la yidhaahdaa wax kastoo hoosta ka duleelo oo xordan intan qolofta meel kastoo hoosta ka dureesha wixii gudaha u gala jawf buu galay fa yubilu siyaama soonku burinayaa saa darteed wixii nabar madaxa ku dhaca ee maskaxda u daadega lafta dhaafa abala siyaama wixii meelahan kale dhagaha iyo sanka mara ee maskaxda u dhacana abala siyaama wixii gadaal laga isticmaala ama lagaaga shubo oo kaadihaysta iyo gubeelka iyo ucdiyo gaarana soonka wuu jebinayaa wixii nabar meelahan dawo lagaaga dhayo oo dawadii dhayga dhayitaankeedii hoos u dhacdhacana iyadana soonka waa jebinayaa waayo kulluhu jawfun weeye wamaa dakala ila ljawfi abala sawma iyo maya jawfkan wax burinaya asalkiisu waa cunto iyo cabitaan cunto iyo cabitaanna waa meel dheefshiid laho waxaan wax bedelayo wareejinaya uu jiro wixii gala meel duleeshoo godan oo wax wareejisa oo cuntiya dawo badashaay kaasaa jebinaya saas darteed madaxa wax lagu shubay maskaxdaa wax ku yar dhibqay waxba ma jebiso <coughs> gadaal baa wax laga geliyey kaadihaystuu yar gaadhay waxba ma jebiso fataawada culimmaduna meeshaa in badan baad arkaysaan asalkaasaa lagu kala duwan yahay filmadhab waxaynu ku soconaynaayo uu ku socdaa marmarna wujuuhda qaarkoodka kale uu tixgelinayaa meel duleesha oo kor ka dadan wixii hoos ugu dhaca oo dhan jawf buu abtala sawm taasuu ku socdaa kitaabka madhabku taa haddii aad ka kala rajaxdo wax badan oo furuuca xaggaad isaga riixi haddaad wixii la cunayay ta kala rajaxdana khidaa rajaxdana wax badan oo furuucuu sheegay aad banaanka iska dhigi waa kadaa waxaa la mida marka adoo labadaa asalka labadaa macluuma ka inilaaqaya oo ka duulaya dhegayso waxa uu ka hadlaya sheegaya waa kadaa waxaa la mida low iqtalaca hadduu soo fujiyo nukhaamatan xaako nukhaacatan haddii la yidhahdo miimka cayn loo bedelin isku macno waayo waa lafadahaa uu tufo fil asaxi sida raajixi ah waxaan dhib lahayn sidoo kale oo matagii ku soo dhaafay lamida xaaka haddaad soo fujiso oo aad tufto wuu iska matajiyey camdan dhihi mayne waxaan dhahaynaa qaygii soo dhaafay bay lamid tahay lianna anukhaamata ahwanu xaalan min alqayi meeshay ka timid baa ka fudud meesha mantabku ka yimid ee caloosha ah falow nazalad hadday soo degtay xaakadii min dimaaqihi maskaxda ay ka soo degto ee goday waxasalad waxay soo gaartay oo ku dhacday fii xaddi daahiri afka intiisa daahirka ee banaanka bay kusoo baxda kusoo dhacday min alfami afkaa falyaqacaha haiska gooy ka gooyo min majrahaa meeshay ka timid ay jiitamayso jag ha ka gooyo walyamujaha hana tufo xaakadu hadday soo degto ay afka soke kusoo dhacdo afka soke afka soke maxaa la yidhahdaa waan sheegi doonaa kagama ina cadhin fuqaadu intaasoo af soke xaggee ka bilowda xataa way sheegeen afka soke hadday kusoo dhacdo ama afka intiisa banaanka ay ku soo dhacdo waa inaad jartaa oo aad tuftaa to soonku kaa jabi maayo fain tarakahaa hadduu ka tagoo daayo maca alqudrati isagoo kari jari kara oo tufi kara buu faraha ka qaaday fa wasalat iljawfa hoos bay u dhacdoo calooshii bay gaartay aftara wuu afurayaa fi lasaxi sida raajixah halkaas wuxuu ku leeyahay haddaad dayso afka daahirkiisa inay kusoo dhacday iyo in kale haddaynan afka daahirkiisa kusoo soo dhicin iyo intiisa banaankaa oy halkaa iyadu ka gudubto waa laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa haddii ay kusoo dhacdood awooddo inaad tuftood dayso oy horay u gudubto aayar sii socotana soonkaagii wuu jabayaa waayo wax aan afka caadi ahayn min hayri macdanihi ka yimid baan afka ka liqday xadda daahirka afka maxaa la yidhahdaa aftara fi lasaxi waan kusoo noqon doonaa fuqahada shaaficiyadu waxbay isku qabqabteen laakiin kuwii u dambeeyeen markay soo dhaweeyeen waxay yidhaahdeen daabitku horta waa makhaarij اlxuruuf makhaarij اlxuruufkii tajwiidka baa lagu celiyey ma islahayd makhaarij اlxuruuf baa baabu muftarati sawmi kula tegi culumtu say shabakad isku xihan u tahay inaad garan xuruufta weliba xuruufulxalqiga wey usoo noqo makhaarista xuruufulxalqi waa imise may imise makraj wey ma saddex waa mise afar aqsa alxalqi iyo wasat alxalqi iyo adna alxalqi labo waa baain aqsa alxalqi iyo wasat alxalqi oo alhamzatu walhaa makhrajkooda waxaan leeyahay alhamzatu walhaa makhrajkoodu waa baain labana makhrajkoodu waa daahir oo labada dhibicda le waay oo adna alxalqi ah wasatulxalqina waa la haystaa ma baainkaan raacinaa mise daahirkaan raacinaa wasaxiixu baainkay raacayaan haddaba haddaad rabta daahirlfami laga soo bilaabo adna alxalqi oo makhradka khaada iyo kaynka ah iyo inta ka sokaysa hadday soo gaadho waay xad suuradu soo waadxi maa xuruuftii xalqiga ahayd labada makhrajee shishana waa baain makhrajka sokana waa daahir sidaa isaga soo ururina marka waxay saas tahay kan makrajkan aqsaha adna xalqi ah ee caynta kan waxaan leeyahay khaada iyo haynka ah ila shafateyn laga gaaro khilaaf badan kama jiro laakiin kan wasadka ee caynta ah iyo xaada ah bay ghazaali iyo raafici iyo rag lamida waxay dhaheen waa min albaaini nawowina meelaha qaarkood wuxuu ku doortay kan wasadkaa min aaahir inuu yahay faاkhtalafa qawluhu ka soco aftara fi اlaصaxi sida raajixa wuu afurayaa baa la yidhi khilaafka wejka labaadi wuxuu leeyahay ma afurayo kaasuuna nawowi kutubtiisa qaarkood ku rajaxay rawdaha iyo kuwa lamidkaa ku rajaxay marka awjuh aada isugu dhidhow waayo mas'aladii labaad wa can wusuuli اlcayni sharطu الsawmi alimsaaku can اljimaaci wاlistiqaa'ati wa can wusuuli اlcayni halkaasay ku cadfan tahay cayn inay gaadho ilaa maa yusamaa wax lagu magacaabo jawfan jawf lagu magacaabo ay gaadho labadaan kuu sheegay waa kuwa halkan kuu sheegay cayn wax leh inuu gaadho wuxuu dooniba ha noqdee ama ha yaraado ama ha badnaado maa yukalu oo maa laa yukalu kuu dooni ha noqdo ilaa maa yusamaa jawfan wax guda lagu magacaabi karo wax dadan gudihii ah ama hawa ama cuntada ha bedeli karo ama yuuna bedeli karin labadiiba halkaasuu kugu isugu raaciyey isagu ka madhab ahaansay tahay wax kasta oo gala inuu afurinayo bayhaqiya waxay u deliishadeen aar ibn cabaas laga wariyey radi allahu canhuma ardaahuma ou leeyahy alfiru mima dakala walaysa mima kharaja waxaa afuriya oo soonka jebiya wixii gala mimaa dakala waa cumuum bay dhaheen wax kasta oo gala baa soon jebiya fii xukmi اakli waharaabi buuna lamid noqonayaa culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen maya maa laa yu'kalu caadatan waxaan caadatan la cunin soonka ma jebiyo waxaana laga wariyey abu طalxat alansaari radia allahu canhu wa baxan baradka loo yaqaano ama sayaxa soomaalidu qaar tiraahdo ama soomaalidu qaar dhadada tiraahdo ama soomaalida qaar yaxniga tiraahdo roobka da-ay habeenkii waagu markuu baryo geedaha iyo cawska iyo beerta qoyaanka saaran baa intuu qaatuu iska cuni jiray hadaa laysa biacaamin walaa sharaabin buu dhihi jiray cuntana maaha cabitaanna maaha waxaan isagoo kale nafaqa gelinoo hal xaboo beriisi iyo hal sinsin ihiyana abu xaniifiya raglaa waxay yidhaahdeen ruuxa waxa ma jebiyaan xasan ibni saalix ilfaqih ibni xayi ilfaqihna isna madhabkaasuu maray bacdu salaf baa qabay laakiin inaan la kala qaadin imaamu nawowi wuxuu u tiirinayaa fi lmajmuuc aimada jamaahiir salaf iyo walkhalaf iyo aimada afartaaba isagu dhinacaasuu u tiirinayaa laakiin xanafiyada qaar ka mid waa masaa'ilka qaarkood ku khilaafay wa qiila waxaa la yidhi yushtarau waxaa shardiga maca haadaa taa marka lagu daro oo cayn ay gaadhay oo jawfna uu yahay waa inuu cayni gaadho waxay gaadhayna jawf yahay jawfkaa waxaa shardi u ah an takuuna inay ahaato fiihi jawfkaas quwatun awood tuxiilu lghidaaa cuntada bedeli karta awi dawaa dawada wax bedeli karoo shiidaya waa inay jawfkani yahay jawfan waxba shiidaynin waxba soon ma jabiyo qoraa tiri waxay dhaheen waayo waxaan la shiidaynin nafaqo ma noqdo meelaan wax shiidaynna nafaqo ma samayso cunto iyo nafaqo darteed baa loo diiday imaamu alxaramayn raximah llahu tacaala wuxuu yidhi madhabkan waxaa qaba aimada shaaficiyada rag badan oo ka mid a ah. sida abu caliy iyo wuxuu leehay awaa'ifu min alfuqahaa'i baa sidaa qaba buu yihi shardigaa inay tahay culimmada sidaa qabta ee hadda sida saa ku tegeyna waxaa ka mid ah shekh islaam ibnu taymiya fataawada sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaalana taasay ku salaysan tahay waxaan wax la cunana ma aha wax calool bedeli karta oo hidaa samaynaysana ma aha bay ku cilaynayaan shardigaasay qabaane shaaficiyadana wejiga qaar baa qaba haddaad tiraada dadkaan ugu taysiirin shaaficiyada ninkii ahaay lagaa dhex saari maayo shaaficiyada mogta sideeda waayaan dambe ninkaan aqoon baa laga dhex saaraa haaficiyada si fiican u yaqaana shaafici buuba xanaabilada wa fii riwaayatin wa fii riwaayatin lagama dhex saaro adigana wej wujuuda shaaficiyada kamida oo aimo ajilo shaaficiyaa ku tageen ka dhex waayi mayse adarkana daliilku rajaxay haddaad istaagto shaaficiyaad ka baxda laguma dhihi karaba abu cali albandriji awaaif min alfuqahaai oo shaaficiyada kamida qaba buu leeyahay ibnu abulxaramayn kitaabkiisa nihaayat lmalab fii riwaayati ama diraayati madhab facala wajhayni labadaa wajba inay labada qowl aynan kala fududayn qowlkan musamaa jawfin ku gaabsanaya iyo qowfkan le jawfku waa inuu yahay wax waxbedelaya oo nafaqo samaynaya laba wej oon sahlanayn weeye fi lmadhab aadna isu celiliyay oo isu garbinaya saas darteed buu furuucdii iyaga labada wadajir ugu saleeyey facala lwajhayni labada wej bainu dimaaqi maskaxda gudaheeda waalbaطni caloosha gudaheeda waalamcaayi xidmaha gudahooda waalmahaanati kaadihaysta iyo ubucda meesha la yidhaahdo muftirun wuu afurinayaa bilisticaai sanka haddii wax la iskaga shubo aw ilakli ama la cuno aw ilxuqnati lagu duro aw ilwusuuli uu gaadho min jaaifati nabar kugu dhacayoo dhinacan dhinacyada kaaga dhacay aw mamuumatin nabar madaxa kaaga dhacay oo maskax gaaray wanaxwihimaa wax lamida ah. labada wejba waxay isku raacsan yihiin laba meelood waa jawf yuxiilu lghidaaa wadawaa maskaxda iyo caloosha calooshu cuntadan iyo inay badashadee baabkan hadalku ka jiraba ma aha maskaxdu xaakada iyadaa samaysa iyaduna ka yimaadaan waxyaabaha dawooyinka lagu shubiya waxyaabo badanna way kala shaandhaysaayo way sifaysaa waana jawf wasfigii shardigii yuxiilu khidaana waa leeyahay calalwajhayni isku qaboo labaduba wixii maskaxda gudaheeda gaara ama caloosh iyo xiidmo gudahooda gaara way bedelaan waxaa ka mid a ah halkan hoose ubucd iyo kaadihaysta ana calooshay ka mid tahayoo waxbay bedeshaa iyo xiidmuhu iyo intaba saa darteed wax sanka lagaaga tushubay wax irbadoo lagugu duray oo lagu gaadhsiiyey meelahaas wax nabar duleelay oo madaxa ku yaalla ama dhinac kaaga yaalla inta lagu duleeyey uga dusay oo iyaga ku dhacay wax afkaba aad ka cuntay wax sanka lagaaga shubay iyo wax meel lagaaga durayba hadday mar maskaxda godaha gaadhaan ama intan gudaha u gaadhaan baطala الsawmu calى اlwajhayni waayo jawfna waa tahay yuxiilu اlghidaaa wadawaa'ana waa yihiin wataqiiru dhibcinta fii baini udri dhegta dhexeeda lagu dhibciyo iyo wlxliili ibta lagu dhibciyo muftirun waa afurinaya fi aصaxi sida raajixa yuusan ahaaninba jawf yuxiilu اlghadaa wadawaaa maaha laakiin wejkii raajixaan ku salaynaynaa wey alaصax wuxuu u yidhi kii asaxa ee raajixaa oo ahayd shari inaynan ahayn inuu jawfkani yuxiilu lghadaaa wadawaaa shari maa cala lasaxi sida raajixa madhabacaan saa darteed ibta gudaheedii iyo dhegta gudaheedana jawf baa lagu magacaabaa wixii lagu dhibciye baala laakiin wejka labaadee leh quwa tuxiilu hadday tahay laa yufir laa yubtil ma burinayo wey wa shar lwaasili waxaan gaaraya jawfka gaaraya shardigiisu kownuhu inuu yahay weeye fii manfadin maftuuxin meel furan waa inuu ka gaadhaa ama asal ahaan ha u furnaato ama si caaridoo kumeelgaari iyo duruufi ha furto meel furan waa inuu maraa oo afkuu maray sankuu maray indhihiiyo dhaguhu maray wuxuu maray ibtiyo dabaduu maray meel dhaawac ahayd buu madax iyo caloosha u maray oo bannaanayd taasi wuu jebinayaa falow wasala hadduu gaara jawfahu calooshiisa dubaabun daqsi baa gaaray may waan soo dhaafay falaa yaduru dhibi maayo dhe marka wusuuli duhri subag inuu gaadho bisharbi lmasaami dulduleelada jirku cabitaan ay cabbeen jirkaad marisay madaxaad subag fiican marsatay madaxiibaa timaha duleelkooda raacay markaasuu maskaxda hoose tegay laa baasa dhibaato malaha wala lktixaalu waa indhakuulatay oo timihii xijibihii iyo xiriir baad indhakuur marisay wain wajada acmahu dhadhankiisa haba ka helo bixalqihi dhuuntiisa xataa dhadhankii dhuunta hadduu gaaro dhibaato ma laho timuhuu dhex maray meel duleesha kaama geline dhulaan duleeliniya buu dhex maray hadduu xataa saa calool ku tago dhibaato ma laha waa ixtiraaskii shardiga fii manfadin maftuuxin wa kownuhu inuu yahaybaa shardiga biqasdin kas wax ula kas iyo kac loo sameeyey inuu yahay wey falow wasala hadduu gaadho jawfahu calooshiisa dubaabun daqsi adoo halkaa marayunbuu daqsi afkoo furan daraq ku yiri klia daraq calooshuba horay ugu dhaafay aw bacuudatun ama kaneeco aw gubaaru ariiqi ama waddada boodhkeedii gaariunbaa saa kuu soo akbaroo boodhka saa kuu kiciye aw harbalatu daqiiqi ama budadii aada hurgufaysay ama aad kala miilaysay shaqshaqaysay ama waad ka ganacsataaba ama agtaadaa lagu kala sifbeerayay ama gabadhii raashin bay rag wuxuu dooni ha noqdee waayo haddaba jikada waa la wada galaye ama waxbaad karinaysayo wixii baad kala sifaynaysay wuu kuu kacay marka waxaa lamida ama dabbaaba kacayo qiiqiiba wah kugu soo yiri lam yufir ma afurayo waayo waxaan khiyaarkaaga maaha walaa yufiru ma afuro waayo kuwaas cadamu listiaaca wey ma celin kartid maadaama ay asalkeedu xaraj iyo mashaqo tahay xataa ijtihaadoo dadaal lagu dhihi maayo boorkiisu afka kaa geline afka isku qabo marane madaxa isku duub hadda adigu caafimaad ahaan isaga duubaysa adiga waay laakiin soonka wuxuu dhihi mayso walaa yuftiru afuri maayo bibalci riiqihi candhuuftiisa hadduu liqo min macdanihi meeshii ay ka soo baxday iyadoo aan dhaafin afkan iyo qubankan iyo wudadkan ay ka dhalataa candhuufta intaa afka ay ku jirto haddaad ku liqdo dhibaato ma laha laakiin intaa hadday dhaafto oy meel kala tagto oy soo noqoto ajnabi bay noqon tani waa daris limashaqati اlاxtiraazi candhuufta inaad mar kasta tufto lama kari karo walaa yuftiru afuri maayo bibalci riiqi candhuuftiis hadduu afuro liqo andhuuftoo min macdinihi meesheedii ku taalla wa haadaa huwa alfarqu farqiga u dhaxeeya candhuufta aynan jebinaynin xaakadana jebinayso candhuuftu meesha aad ka liqday waa afkeedii ay ka timid xaakada meesha aad ka liqday waa afka laakiin maskax bay ka timid oo meeshan macdinkeedii ma aha faariqay samaynayaan halkaa waaye masaladan candhuuftana ibnu xajar alhaytami ijmac bay soo guuriyeen falow kharaja hadduu ka baxo candhuuftii min canilfami afkay ka baxday uma raddahu waa soo celiyey wabtalacahu waa liqay iyadoo keligeeda bal carabka candhuuftii ku qaaday banaankaad u bixisay carabkiibaad soo celisay waad liqday baala sawm waayo markay banaanka u baxday min macdanihi ma ahane ajnabi banaanka yimid bay noqotay waana keligeed ogow aw dalla khayطan ama dun iyo xarig buu qooyey biriiqihi candhuuftiisa xarig baad qoysay ama waxaan xarigahayn dun iyo maydhax iyo waxbaad ku qoysay warabtahu ilaa famihi afkuuna ku soo celiyey xarigii aad qoysay ajnabiga ahaa ikhtalaa riiqu biاljnabiyi markaasaad xarigii afka ku celisay wa calayhi ruuubatun xarigii oo qoyaanka candhuuftu ku yaallo tanfasilu gaar u istaagi karta aw ibtalaca wuxuu liqay riiqahu candhuuftiisii makhluuطan isagoo lagu daray bikayrihi wax kale aw mutanajisan isagoo nijaasoobey buu liqay aftara intaba wuu afurayaa sonkii waa kaa jabaya hadday nijaasowda say ku nijaasoobi kartaa andhuftsay ku waay dhaheen dhiiggu waa nijaas bay dhaheen nabar baa dhiig kaa yimid dhiiggiiyo candhuuftii baa isdhex galay dalaq waa isla liqday tanajasad bay ku leeyihin ama wax kalaad ku dartay candhuuftaadii afka maadan ka soo bixin laakiin nacdaca qori macaan baad saasaa ku yeertire ka soo saartay kaasaa isla liqday tacadhuuf keligeed ma aha meesha ilaahay saasaa loo siraa oo ka socota waa nin xeelad iyo musuq meesha wadaata walow jamaca hadduu ururiyo riqahu candhuuftiisa candhuuftiisu afkiisa ku ururiye ku ururiye ku ururiyey fabtalacahu markaasuu liqay lam yuftir afuri maayo fil asaxi sida raajixa kama buriya soonka waayo haddayna kelikelidii ku jabinaynin koox isugugeynka candhuuftii iyo kelikeligeeda isku mid waayo intaadii yarayd ma jabinaysa haddii lagu yidhi mar haddaadan macdinkeedii iyo afkaadii ka soo saarin wax kalena ku darin yariya badnaa waa isku mid dadkuna isku candhuufa maahade oo qudadka iyo qanjidhalaiyo waxyaabahan candhuufta dhaliya dadna waa shaxiixoo aad bay u yar tahay dadna way ku badan tahay dadkay ku badan tahay laba arrimood ba qabsata qur-aanka markay akrinayaan wax dheer ma akriyi karaan oo durba markay aad u shaqaynayso iyaguna aad bay u shaqaynay usoo saarayaan durba afka candhuuf uga buuxsamaysaa laakiin durba ma oomo qofkaasle durbana ma oomo qofka kale wakti dheer buu akriyi karaa laakiin awalkiisaa soo degdegaya sababta durba meeshii baa qallalayso tanna dhacaan aada u fara badan oo ku filan bay siinaysaa ayb walow sabaqa hadday u dhaafaan u dusaan maaulbadbadati biyuhu ku luqluqanayay baa dalaq yiroo u dusay awal istinshaaqi ama biyuhu sanka ku weysaysanayee marinayey baa ilaa jawfihi calooshahoo soo u dusay falmadhabu sida raajixa madhabkaa annahu se qofku in baalaqa hadduu ku xeel dheeraada luqashadii iyo sandaarsiga aftara wuu afurayaa ilaa falaa haddii kale maya haddaa adoo luqluqanaya biyo kugu cararaan ama adoo sanka daarsanaya biyo kor kuugu cararaan soonkaagii ka waran waxaan leenahay haddii aad adigu ku dheeraatood aada u badisayna kor baad aada ugu jiiday luqluqashadana aad baad ugu dheeraat qaaaq baa tiri soonkaagii waa jabaya adaa adaa qalad sameeyey haddii un intanaad ka luqluqanaysaa biisna aan lahayn si kugu cararaan lama filaana waxba dhimar xadiidka laqit ibni sabire asbiq alwudua wabaaruu fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maahane kor uu jiid baa layidhi haddaad sooman tahayna xadiidka wuxuuna faray ha ku xeel dheeraani haddaad ku xeel dheeraato dee wixii ka dhasha waxaad ma'duunahayn baad samaysayo maa tarataba calaa ma'duunin waxaad ahaan lahayd inta weysadii iyo sandaarsiga sharcigu ogolaa ay tahay wixii ka ratimaay falaysa biwadmuunin baad noqon lahayd walow baqaya hadduu ku hadho acaamun cuntaa bayna asnaani hilkihiisa ku hadhay taana sooma dhacdo waraa waxaa loo yidhi minhaaj lama hor ordo inta yareed isweydiisaba isagaa soo wada walow baqaya hadday hadhaan fii asnaani acaamun cuntaa fii bayna asnaani hilkihiisa dhexdooda ku hadhay gaar ahaan hilib baad cuntay hilibkiibaa ilkaha galgalay oo fajaraa bihi ay la dareerto riiquhu candhuuftiisa candhuuftuu raacay lam yuftir ma afurayo in cajaza hadduu ka cajizoo kari waayo can tamyiizihi inuu kala saaro iyo wamajihi inuu tufo haddii aadan awoodin waxaa ilkaha ku jir jiray inaad kala madho ood ka iska soo reebto oo tufto haddaadan awoodin oo candhuufta saa isaga raaco dhib ma laha limashaaqati اlixtiraazi inaad iska ilaalisaa dhib badan walow ujira haddii lagu qulaamiyo mukrahan isagoo la qasbay haddii lagu qasbo inti laysu kaa qabto lagugu qulaamiyo lagugu shubo cabitaankii eh, cuntadii iyo cabitaankii lam yuftir afuri maayo soonkiisu jabi maayo wain ukriha haddii la qasboo la handado xataa akala ilaa uu cunay cun baa la yidhi adaa la yidhi cun ta hore waa lagu qabqabtay waa lagugu qulaamiyey waa lagu qabqabtay falee baa lagugu rakibay soonku kaa jai maayo hadda waa lagu handaday wariyaa cun baa lagu yidhi faakalahu xataa akadaa cunay aftara soonkii waa ka jabayaa fi lari sida raajixa saasuu raafici yidhi qultu waxaan idhi bu yidhi nawi haddaan ahay aladharu saa tiri maaha sida raajixee laa yuftiru afuri maayo bu yidhi ilaahay baana ummaddan ka cafiyo ufiya in allaha wadaca can ummati alkhaطa wanisyaana wama stukrihuu calayhi kufrigii baaba la saamaxay so cunto lagugu qasbay soonka jabin baysu yidhi wallahu aclam wayna kale hadduu cuno naasian isagoo halmaansan lam yufir weli cunto iyo cabitaan baan ku jirnaa wax la liqay baan ku jirnaa weli matagiina waa soo dhammaynay qayb muftiraadkay kalaa inoo dhiman weli waa tegi doonaa mar dhow wayna kale hadduu cuna naasiyan isagoo ishalmaansan lam yufir afuri maayo ilaa an yaksura inuu bato filasaxi sida raajixa maahane inaad intay cuntaduba ay badato maahane nin sooman cuntada wax yar buu ishalmaami karaaye waxay yidhahdeen qaarkood wakti dheer iyo cunto la dhargayo loo jijimicsanayo isma halmaami kara yidhahdeen ninkani waxoogay <laughs> mindiya raacin baa ku jirta yidhahdeen war halmaansana hadduu yidhaahdo marka waina kala naasiyan halmaansan u cuna lam yufir ilaa an yugira inuu badiyo fi ai sida raajixa nisyaanka inaan lagu afuraynin nabigaa yihi man nasiya nasiya wahuwa saaimun faakala aw shariba falyutima sawmahu fainama acamahu llahu wasaqahu ilahay baa cuntiyo cabitaan siiye halbaa ninkii ku cunee ku caba xadiidka nabigu laakiin yari iyo badnimo kala qaadin saas darteed raafici sida uu u tasiixiyey madhabka maahe qultu waxaan idhi buu yihi nawowi alla saxu sida raajixa laa yuftiru ma afuray ay mulaqan ama habbataa ama ha yaraade wallahu aclam halmaankuna xad ma lah waljimaacu galmadu kalakli cuntaday la mid tahay cala almadhabi sida madhabka ariiqada raajixa haddaad nisyaan ku gaashacdo oo iyadoo soonkii la halmaansan yahay laysku fakaroo laysu dhiil qaadaay soonkii ma jabayo sida cuntadoo kale waay kasna wuu jabiyaa wa canilistimnaai siigaysiga wuxuu ku yidhi bilowgii sharطu sawmi اlimsaaku can اljimaaci wاlistiqaa'ati wa can wusuuli اlcayni wa can اlistimnaai halkaasay ku cadfan tahay afar ku tahay istimnahana in biyal shahwada la iska keenana inaad iska ilaalisa weeye shardiga soomku fayuftiru bihi uu ku afuraya hadduu iska ilaalin waayo waxay yidhaahdeen dhowr waxba wakadaa waxaa la mida ah dhammaystir horta khuruujulmani manidii hadday kaga soo baxdo qofkii oy shahwadii kaga timaada bilamsin taataabasho iyo wa dhunkasho iyo wa la jiibsi haddii la istaataabto ama la ama jirka la xoqxoqo oo markaa shahwadii timaado batala sawmu soonkii waa buraya soo ma aragtaan laa lifikrin hadduu fikiro maamiyo wa nadarin hadduu wax fiiriyo daawada bishahwatin u ego haddaba istimnihii waa kaaga jabaysaa ood gacan isaga keento iyo wax lamida haddii aad u tasabubto ood ficil aad samaysay bisababi ficlin taabasho dhunkasho tuutuujin iyo qabqabasho ay intaa kaaga jabto jeefiya dhinaciisa saar shahwadii ku timaado baala sawmu laba la saddex saddexdaba way u fiiriyeen waxay yidhaahdeen alilaaju bilaa inzaalin mubطilun lisawm baabka baabu shahawaad baan ku jirnaa hadday galmo timaado ase aan biyo imanin maxaadna dhahdeen baطala sawmu ida nfarada alilaaju can اlinzaali ida اjtamacaa baطala wida nfarada ida nfarada ilaaju bala qaar waxay yidhahdeen marka wakadalika ida nfarada alinzaalu min baabi wla liannahu buu ku jabi wifaaqan haddaad dhahdeen mujarad inzaalku huwa ablagu fii qadaa'i shahwati bay yidhahdeen inaad kii ahafka ahaana jabiye kii ablaqaana uusan jabinin waa khilaaf alqiyaas bay dheheen horta taa qabsada haddii la yidhi maa fii macna acaami washaraabi ah soonka wuu jebinayaa qiyaasan cala acaami fakadalika maa fii macnaa qadaa'i shahwati ah oo inzaalkii iyo istibnihiya yubطil siyaama qiyaasan cala ljimaaci macnaljimac buu qabaaba de waxaa kaloo dhaheen cumuumka xadiidkana yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli acaamkii kii xaqiiqigaa iyo kii macnawigaha ah waad israaciseen oo uu soo geli bay dhahdeen sharaabkiina sidoo kale dhahdeen shahwadana dee sidoo kale dhaha intaa markaan isku darnay meel kalena waxbaan uga doonnay waa fuqahada qaarkood laakiin ogow shaaficiyada calaa usuulihim wa madhabihim qiyaaskan soo socdee afraad laa yastaqiimu qiyaasan cala alxajaamati toobinka dhiigga markaa iska soo saarto soonku wuu jebin bay dheheen xanaabiladiiyo rag lamida cilada waxay dhaheen liannahu yudcifu lbadana fakadalika alinzaaru liannahu yudcifu lbadana dhe isagana shaaficiyadu mid kale ay wa qiyaasteen isagana laakiin wejka qiyaasku nooca maa qaarkood baa ka biyadiidoo ka cagajiiday qiyaasan cala alistiqaa'ati bijaamici idcaafi lbadani haddaa ismantajiso oo iska keenkeenta mantaga uu kaa jabin soo maha hadduu kusoo dhaafana maya muxuu jabinayaa mantagani liannahu yudcifu lbadana kadalika alinzaalu hadduu si kale kugu soo dhaafana kaa jabin maayo adugu haddaad ficil ku keentana ficilkaa ku keentana yubtilu liannahu yudcifu lbadana inta meelood ay qabsadeen ma arkaa waxay dhaheen annagu intaasaan haynaaye wax ka fiican ninkii haya ha keeno waana qawlu jamaahiiri ahli اlcilmi raxmat اllaahi calayhim wakada khuruuj اlmaniyi bilamsi waqublaةi wamudaajacati laa lifikri wa nadarin bishahwatin waxay dhaheen nadarka iyo fikirku isku mid buu u noqonayaayo ishu markay gudbiso waa uun fikirkiibay isugu tegayaan taana waxay yidhaahdeen hal dliil dliil baan u helnay in laga reebo nabigaa wuxuu yidhi in allaha tajaawaza liummatii maa xadaat bihi anfusahaa maa lam tatakalam aw tacmal nabigu wuxuu yidhi ilah ummaddeeda waa u cafiyey waxay nafteeda kula sheekaysato haddaynan qowl iyo ficil midna la imanin fikirkii iyo nadarkii uu ka dhashay bay isku daro saw ma aha yidhaahdeen waxaynu xadaat bihi anfusahum soo maa maa lam tacmaloo fuqahada qaar baa yidhi labadan kala qaad lifikrinka laakiin nadarin bishahwatinta ficil baa la jira bidaliil inamaa hiya inamaa laka luulaa walaysat laka aaniya cali lagu yidhi aragtida hore haa laakiin ta labaad maya hadduu ku celceliyo ashbaha lamsa nabiguna waa iqtiraaniyey xiriirka gacanta iyo isha wuxuu yidhi kutiba cala bni aadama xaduhu min azina laa maxaala fazina alcayni annadaru wazina alyadi albatshu qabashadii yadu zina alyadi ahayd shahwadii ku timid haddaad tahdeen tubtil kadaalika zina alcayni shahwadii ay keentay tasabub buu la yimid nadarkuna waa ficil abalat halka aan israacinoo qoladaa raaci wa tukrahu lqublatu dhunkashadu waa karaahiyo liman xarakad qofkay dhaqaaqaajinayso shahwatahu shahwadiis ninkii laakiin galloobay ama guray ama aan waxba dhaamin isagaa dhib malaha dheh walawlaa sida wanaagsan liayrihi qofkan shahwo dhagaajiya latiisa tarkuha inu iska daayo wey sababtoo baasha shahwadu marar bay si lama filaana ay u dhaqaaqdaa haddaad jiif dhowr tahay iskada iska ilaali laakiin haddaad jimca dhowr iyo jidaal dhowr tahay qublada waa lagu ogolyahay baa lagu yii intaa ma taqaanaan suma kala taqaanaan jiif dhowr iyo jimca dhowr iyo jidaal dhowr suma kala taqaanaan raggii waaweyn baa yaqaana isagoo inta waayeelkaa garan raggu waa saddex nin jiif dhowra ilaahu gabolka ku ridle oo gabolka inta waaye baadi aan ahayn dhowre baadi aan ahayn maalinna laysma hawaysan jirin haddii waa baryaba waxba laysma hawaysan jirin dee ninka ninka xoogga lihi kartida badan ku jirtaay habeenka dhicitaankiisu sugi jirayo jiif dhowr baa la yidhaahdaa ninka waxoogaa yar tabardareeyey oo usbuucii mar luudana jimco dhowr baa la yidhaahdaa jimcida qabayskiisa iyo qabayska kale buu rabaa hal marna see dhigo nina jidaal dhowr baa la waa kasii tabargabayo habar ilmooduu sugaaye xilligii caado laga qabaystay intaas buu kari karaaba hadda ma fahamtee soo maaha jeef dhowr haddaad tahay khatar waay inay ku jiidataa laga yaaba laakiin marka horeba jimco dhowr iyo jidaal dhowr haddaad ahayd allahumustacaan adigaaba waxweyn ma laha qultu waxaa idhi buu yidhi hiya karaahatu taxriimin weeye fi lasaxi sida raajixa wallahu aclam waayo fasaad bay qalka kuu saaraysaa shubahaadkiina agtooda ay ku gelinaysaa hadaa huwa madhab buu leehy laakiin daahirka naska tarjiixiisa marka la eego taxriim ma noqon kartee isnacu kula shayin ila nikaaxa waay walaa yuftaru ma afuro bilfasdi dalaandal iyo wlxijaamati toobin jirka haddaad dalaandasho intaad sarsarto dhiig ka yimaado ama intii wax la geliye dhiig laga qaado ama adiguba intaad istoobto dhiig lagaa jeexo ma buro wlixtiyaau sida wanaagga waayo xadiidka leh aftara alxaajimu walmaxjuumuna waa la nasakhay ibn cabaas iyo anasiyaana laga wariye naskiisa wlixtiyaau sida axwadkaee feedhoorida iyo dalaalku ku jiro anlaa yakula waa inuusan cunin aakhira nahaari maalinta gebagabadeeda ilaa biyaqiinin hubaal maahane qoraxdu inay dhacday inaad hubsato maahane inaadan wax cunin waayo wayaxilla way bannaan tahay bilijtihaadi ijtihaad inaad ku cunto filasaxi sida raajixa maxaad u tiraahdeen yaqiintaa kuu fiican da' maa yariibuka ilaa maalaa yariibuka waay waxaa ka shakada ka tag waxaadan ka shakiinoo lahubaa roog ijtihaadka way ku bannaan tahayna dee cibaadaadkii ka waaweynaa waa ku bannaanaydayo afurku soo waqtilmaqrib inuu soo galuun ma ah dukhuulu awqaati salaati ijtihaad bay ku bannaan tahay wlmaqribu minhaa inay soo gashay ijtihaadu ku banaanaadana waktiga afurka in la gaaray waa la ijtihaadi karaadhe yajuusu waxaa banaan idaa danna hadduu maleeyo baqaaa leyl habeen inuu tii awalu nahaarkii weeye tan dambe tan waxaa lagu yidhi dani haalibana waad ku afuri kartaa yaqiintuna kasii fiican laakiin suxuurta adigoo shaki kaaga jiro in waagii baryey iyo in kale waxbaad cuni kartaa maxaa yeelay alaslu baqaau leyli wey habeenkii inuu hadhiman yahay wey walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku istisxaab asligu wuxuu keenayaa inay tahay weli habeen qultu waxaa idhi wakadaa low shaka haddii uu shaki xataa kaga jiro in habeen jiriya in kale oo waabaryey wuu cuni karaa waayo yaqiinun buu habeenkii la hubay yaqiin kaloo maalin buu ku zuuli karaa walow wakala faqradan aynu ku daray halkan aan ku joojin doonaa walow akala hadduu cuno bijtihaadin ijtihaad buu ku cunay awalan bilow aw aakhiran ama gadaal suxuurtii wuxuu cunay isagoo u malaynaya o ijtihaadaya oo weli habeen inay tahay malaynaya fa baana nahaaran waxaa caddaatay maalin inay tahay matuu cunaysay maalin cad bayba ahayd ama aakhiran aakhiru nahaari buu bilijtihaadii ku cunay fabaana nahaara maalin inay tahay baa caddaatay walow akala bijtihaadin hadduu ku cuno awalan maalinta bilowgeeda oo suxuurto ow aakhiran ama gadaasheedii oos afuro oo wabaana alkhalatu inuu qaldamay ay caddaato baala sawmuhu soomkiisa waa burayaa bidaliil wuxuu leeyahay maalinimuu wax cunay wujuubkuna maalintii imsaak buu ahaa ama awalkeeda ha ka cuno ama akhirkeeda ha cuna malihiisiina laa cibrata bidani lbayini khatow male inuu qalad yahay caddaatay waxbaa lagu masaleeyo masaladaas culimmada qaarkood baa diiday laba labadaba qolo labadaba way diideen oo waxay yidhaahdeen mukalaf wuxuu ku yahay danigiisa qaalibka ah wixii mukalafu ku ahaa buu sameeyey wamaa tarataba qaacido kale la galeen maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin waa laguu ogol yahay wiii ka dhasha adi laguguma laha ijtihaad baa lai ogolaa inaan ku suxurto ama ku afuro isagii baan sameeyey wixii ka dhashay ee soon baa jabi iyo maalin bay noqotay iyo waxba kama jiraan bay dheheen waxaa dhacday zayd ibni wahab baa wuxuu yidhi taabiciga ahaa mukhadramiintana ka mid ahaa sida yacquub ibni shayba yacquub ibni sufyaan fi taariikhi walmacrifa uu ku warinayo waar dee noo kaadiya qaybinta waliaan kartoomada la orday noo kaadiya dhahde wax qatl baa laabane annagaaba ka dhow laabe laba wadala yacquub ibnu sufyaan wuxuu wariyey zayd ibnu wahab baa wuxuu yidhi maalin baan cumar la joognay qoraxdii baa noo dhacday say nala ahayd daruur bay ahayde intaan gedinay ag ag allale weyn dhacday baa nidhi waana cunnay buu yidhi waxoogay markaa cunnay kadib unbay daruurtii walacatiriyoy faydantayo qoraxdiiba bannaankay taallaa buu yidhi kaasaa isfiirfiirinay buui markaas wallahi maanta maanta waa inoo qadaan dhidi buui waynu qadaynaynaa cumar baa intuuna maqloo soo fiiriyey wuxuu yidhi buui wallaahi laa naqdiih ilah baan ku dhaartannaan qadaynayna maa tajaanafnaa liimin dembi umaanaan qastin buui annagu dembi aan kasu gallayna ma aha manaa qadaynayna sidoo kale ibn cabaas waxaa laga wariyey kul maa shakagta xataa laa tashuka cod intaa shakisanta ilaada shakiin labada afarbana way sugan yihiin oo saxiix waayo labada afarbana waa sugan yihiin walidaalika culimmadu waxay geliyeen baabuljahli hadduu jaahil ka yahay waagii inuu baryey ama uu ismoodsiiyey gabalka inuu dhacay culimmada qowl saddexaad baa jiroo kala qaadaya oo leh suxuurta hadday tahay shakigiisu waa muctabaroo wuu cuni karaabaa nidhi wixii khilaafsanna ilaa uu yaqiin ogaadun bay ahayd walaslu baqaau leyli tan aakhira nahaarna waxaa weeye baala sawmuhu lianna alasla baqaau nahaari inuu iska hubsada isagaa laga rabay ani qowlkaa tafriiqa ila raajixsan halkaasaan maanta ku daynaynaa wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalim kitaabka wax dhiman yahayba waaru kaadib gadaal bay naga dadejiyeeno walow alaca alfajru waagu hadduu baryo wa fii famihi afkiisana طacaamun cunto ku jirto oo falafadahu uu tuuro saxa sawmuhu soonkiisu waa ansaxayaa haddii uu lagugu aadaamo adigoo afka cuntada ku haya oo aada cuntadaa tufto soomkaagii wuu asaxayaa lianna maadan liqin waagoo beriyey kadib mar haddii aada tuftayna maalinimaba biyo afka intaad geliso inaad tufto waa la ogolaa wakadaa waxaa lamida low kaana haddii uu yahay mujaamican nin reerkiisa u tegey oo bartanka socota baa lagugu aadaabay oo bartanka socota baa aadaankii kugu dhacay fanazaca fi lxaali markiibuu la baxay oskar uga booday saxa sawmuhu cuntadiisay lamid tahay fain makata hadduu isku sii yarhayo sii nagaado baala soomkii waa buraya mararka qaarkood waxaa ka yaab inaad dhahdaan wadaadada af adaga waxyaabaha qaar waa laga xishoodaay dee see yeelaa kitaabku ay ku qoran tahay kitaabkaad ay ku qoran tahay si aan yeeliya meel aan uga warwareega malaca fuqahaduna way af adag yihiin fuqahadu waa wax af adag marka haddii cuntadii aad tufto haddaanan tufinna masalada shalaad i weydiiseen su-aalihii shalay baan kaga jawaabay laakiin cinda jamaahiiri ahli اlcilmi cuntadaa waa inaad tuftaa tu gacan ku jirta iska daaye ma soo wadan kartid shalayna waxaa nidhi xadiidka walinaahu fii yaddi axadikum culimmadu labay u qaybsameen qulimo tadciifisay oo tidhi xadiidkani ma asixin ibnulqataan baa ka mida say culimmada qaar ka soo guuriyeen abu xaatim iraazi baa ka mida waxayna qaar ku cileeyeen xadiidkan in la isku khilaafay calaa xamaad ibni salama calaa wujuuhin wujuuh bara badan buu ku wariyey mar wuxuu yidhi can moxamed ibni camr bni calqama mar nin kaluu ka wariyey mar yunus ibni cubayd buu ka wariyey oo mursal buu ka dhigay mar mawquuf buu ka dhigay mar marfuuc buu ka dhigay ikhtilaaf iyo iiraab xifdigiisana fii aakhiri cumrihi shayun baa ahaa halkaasay qola la mareen qolana waxay ku ta'wiiliyeen ta'wiilaad waxay dhaheen idaa aad fii axadikum adaanka xadiidku sheegin idaa samictum nnidaa aadaanke ma kan hore amse waa ka dambe waxaan ku fasiraynaa bay dhaheen ka hore jamcan bayna nusuusi adaanu bilaalin laa yamnacanna axadakum min saxuurihi weeye kaasaan ka dhigaynaa adaankii bilaal buuye marka xataa nusuusu sayna isu khilaafin ninkii ku fasira aadaanka dambe ibnu maktuum waa xaddu ixtimaalayn labada ixtimaalo nidaa baa la yidhi labadaba kan in lagu fasiraay waa suuragal kan in lagu fasirana waa suuragal kan haddaad ku fasirta nusuustiibuu ka hor iman kanna wuu waafaqi taawiilkana awlaa qola waa mansuuq bay yidhaahdeen qola waa marjuux bay yidhaahdeen inta kalena maafiyadika ku gaabsaanku idhi hadduu asixiso oo nusuustaasoo dhan mukhaalafadoodii iyo axwadkina ka tagtaad u qasado dee raashinka miiska saanana dhammaysan wabilaahi tawfiiq wallahu aclam